iyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku e maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay garya garis habeen wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xogwaraysa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somali sudanes hosbital s mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimo talaada ay sii baxayso arbaco ayaa soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay labaiyo bisha labaiyo tobanaad ee diseembar sanadda labada kun qodobada caawa barnaamijka xog waraysi aad ku maqli doontaana waxaa kamid mid a ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu ka qayb galay shirka qaramada midoobay ee ka socda magaalada new york ee dalka mareykanka halkaas oo uu ka jeediyey qodobad ku saabsan ammaanka guud ee dalka la wareegitaanka ciidamada soomaaliya ee sidoo kale ay la wareegayaan amniga guud ee soomaaliya ka bixitaanka admis iyo arrimo dhowr ah oo ku aadan dagaalka lagula jira al-shabaab waxaa sidoo kale barnaamijka xog aad ku maqli doontaan hay-adda nabad sugidii sirdoonka qaranka waxa ay maanta sheegtay inay gacanta ku dhigtay rag la sheegay in ay kusoo dileen deegaano hoostaga degmada guricel ee gobolka galgaduud dad ka tirsanaa dadka deegaanka ama laba ruux oo mid titoor ahaa midna macallin dugsi ahaa kuwaas oo ay u dileen ana qabil qodobadaasi qodobadii kale ugu soo korno intaa barnaamijkeena ku guda jirnay aad maqli doontaan xubintii kalaman ayaa sidoo kale qayb qaybkaha ah barnaamijkeena gabagabadana waxaad ku maqli doontaan ilaahay subxaanahu wa tacaala balaayooyinka iyo basanbaaska iyo baaba'a iyo bukhliga iyo beenta iyo baraka'a ah iyo barya aadamiga allahay naga nabadgesho tafantoofka tiiraanyada tabaalada tala xumaanta iyo toobad la'aanta allahay naga nabadgesho kufriga iyo kadeedka iyo kadab la'aanta iyo kibirka iyo karaamadarrada allahay naga nabadgesho jahliga jaarnacaybka jaasuusida dabajeedinta kala wejidadabka iyo jahannama allahay naga nabadgesho xiqdiga iyo xasadka iyo xinanaasaha iyo xanta iyo xaqiraadda iyo xumaanta allahay naga nabadgesho gesho qurunka iyo qashaabiirka iyo qishka iyo qaharka iyo qiimadarrada iyo qaadka iyo qabyaaladda iyo qaxuuntiga allah inaga nabadgesho naxliga naruuradarrada nuqsaanta nasiib xumaanta iyo nuxuusnimada iyo namiimiyaha iyo naarta allah inaga nabadgesho faqriga fawaaxishka foolxumada iyo fusuqa iyo fasaadka allah inaga nabadgesho cudurrada colaadaha cawaaqib xumada iyo cisyaanka iyo cadaabta allah inaga nabadgesho inta baalka ku duusha inta beer ku hadaafta dhammaan baaba'alayda jinka insiga jaanka jamaadka xayawaanka iyo cafaariidda iyo abaaliista iyo shayaadiinta sharkooda allahaynaga nabadgesho ubadka ooryaha akhlaaqda iimaanka arsaaqda iyo aakhirada iyo aqoonta allahaynoo wanaajiyo culimmada iyo cilmiga iyo caqliga iyo caafimaadka iyo cibaadada iyo caqiidada iyo cadaaladana allahaynoo wanaajo dalka iyo dadka iyo duunyada iyo darisada iyo dowladdana dawladdana allahaynoo wanaajo maqalka iyo muuqaalka iyo magaca iyo maamulka iyo masaxda iyo miyirka iyo madaxdana allahaynoo wanaajo joojiso khalkhalka iyo khilaafka allah inaga saaro aamiintayad iyo aamiinta malaa'igta ilaahayow iswaafaji saacaddana allow saacatulijaaba nooga yeel carrabka yaga allow ismul acdamka ku beeg gebigebi ka lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran waa hagaag saaxiibayaal xog aad degeysanaysaan idaacadda kulmee magaalada muqdishona waa idinkaga imaanaya markana haddii aynu ku bilowno madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu xarunta qaramada midoobay ee magaalada new york uu ku guddoomiyey shirka amniga soomaaliya oo lagu muujinayo muhiimadda gobolka u leedahay dowladnimada iyo amniga soomaaliya qoraal ka soo baxay villa soomaaliya ayaana lagu yiri shirka oo ay soomaaliya soo qaban qaabisay ayna ka qeybgalayeen lix iyo labaatan dal qaramada midoobay jaamacadda carabta midooda yurub kan afrika ayaa madaxweynuhu waxa uu soo bandhigay qorshayaasha hirgalay ee dib u dhiska ciidamada xoreynta deegaanada ku jira gacanta argagixisada muhiimadda iskaashiga amniga ee heer qaradeed ama heer qaaradeed aan iraahde iyo heer caalam bixitaanka ciidamada atmis iyo xasilinta siyaasadda ee soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu khudbad dheer ka horjeediyey xubnaha ka soo qeyb galay shirka isagoo bogaadiyey doorka ay ka qaateen amniga soomaaliya iyo dagaalka lagula jiro al-shabaab iyo caawinta ay la garab taagan yihiin soomaaliya wariyahena cabdicasiis ciid beereed ayaa warbixintan ka diyaariyay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyey shirka looga hadleeyey ammaanka soomaaliya ee ka furmay magaalada new york ee dalka mareykanka shirkaasi oo ay kasoo qayb galeen madax ka tirsan dalalka caalamka ee taageera dowladnimada soomaaliya madaxweyne xasan sheekh ayaa ka hadlay caqabadaha haatan ka jira dalka oo ay ka mid yihiin dhibaatada ka dhalatay fatahaadaha ay sameeyeen webiyada dalka kuwaasi oo saameeyey kumanaan kun oo qoys madaxweynuhu waxa uu xusay in dowladda soomaaliya ay dadaal ku bixisay sidii gurmad loo gaarsiin lahaa dadka wajahaya dhibaatada waxa uuna tilmaamay in tabartu dowladdu ay yar tahay balse aysan yareysan dadaal madaxweyne xasan sheekh ayaa sidoo kale tilmaamay in dowladdu ay sameysay dadaalo badan oo dib u habeen loogu sameynayo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed si loogu diyaariyo inay la wareegaan ammaanka guud ee dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay wada shaqeynta iyo isku xirnaanta shacabka soomaaliyeed iyo sidoo kale dowladda soomaaliya waxa uuna yidhi on strengthening the linkage between government and the citizens. Our social contract has always been weak. dalka dowladda soomaaliya haatan waxa uu diirada saarayaa isku xirka dowladda muwaadiniinteeda wada shaqeynta iyo isku xirnaanta dowladda iyo shacabka horey waxa uu ahaa mid daciif ah haatan waxaa la joogaa waqhtiga aan xoojin lahayn xiriirka ka dhexeeya dowladda iyo muwaadiniinteeda mudanayaal iyo murweyn guusha soomaaliya ay gaartay wakhtigan suurtagal ma ahaateen haddii aysan heli lahayn taageerada ciidamada admis ee nafahornimada leh iyo tan beesha caalamka lix iyo tobankii sane u dambeeyey wiilasha iyo gabdhaha ciidamada admis ayaa u dhimanayay annaga darteen iyagoo xoreynaya dalka joogitaanka ciidamada midooda afrika darteed soomaaliya waxay heshay fursad ay ku shaqayso sidoo kalena dowladnimada soomaaliya lagu taabageliyo and function as a state building agenda. So it was not only liberating Al Shabaab that ATMIS and the former AMISOM has provided to Somalia. ciidamada midooda africa atmis ee ku shaqeyn jiray magaca amisom keliya kama shaqaynayn xoreynta dalka sidoo kale waxay ka shaqaynayeen taabagelinta iyo dhismaha dowladnimada soomaaliya ciidamada admis iyo dalalka soomaaliya ku taageeray booliska runtii waxay qabteen shaqo wanaagsan ciidamada soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed waxay ahaayeen kuwa si tartiib tartiiba ah u sameynaya horumar muuqda haatan waxay joogaan marxalad ay haystaan kalsoonida ku aadan inay si rasmi rasmiya ah ula wareegaan ammaanka guud ee dalka dhinaca kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay horumarka laga sameeyey sugitaanka ammaanka magaalada muqdisho waxa uuna yidhi of our capital city has improved and now is a vibrant place with a hum of construction noises everywhere. Streets buzzing. ammaanka caasimada dalkeena muqdisho waxa uu noqday mid sameeyey horumar muuqda haatan waxa uu noqday mid laisku haleyn karo waxaa socda horumar dhanka dhismaha dhaqdhaqaaqyada ganacsiga isku socodka caasimada oo noqday mid fududaaday waxaa dib usoo noqday qurbajoogta kuwaasi oo doonaya inay ka shaqeeyaan caawiyaanna dhiska dalka dhaqdhaqaaqyada jiilal cusub oo ka shaqeynaya horumarinta dowladnimada those investment in the ground tani waxa ay muujinaysaa tijaabada lagu guuleystay ee maalgelinta nabadda waqtiga lagu bixiyey waxaad maalgeliseen soo celinta nabadda soomaaliya annaguna waxaan dib idin kugu soo celinay wixii aad maalgeliseen ee ah nabadda guusha aynu ka gaarnay dagaalka al-shabaab sanadkii tagay waxayna tustay inaysan sii socon karin istaraatiijiyadda isku milanka ee al-shabaab ee soomaaliya marnaba ma wada joogi karno soomaaliya al-shabaab waxaan doonaynaa inaan jebinno awooddooda yarayno ugu dambeyntiina aan soo afjarno khatartooda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayuu ahaa oo ka hadlay shirka looga hadlayay ammaanka soomaaliya ee ka furmay magaalada new york ee dalka mareykanka shirkaasi oo diiradda lagu saarayay sidii markaa looga shaqeyn lahaa ammaanka soomaaliya ciidamada soomaaliyana ugu diyaargaroobi lahaayeen inay la wareegaan amniga guud ee dalka kadib bixitaanka ciidamada midooda afrika ee atmis oo la filaya in sanadka soo aadan gebi ahaanba isaga baxaan dalka cabdicasiis siciid baareed ayuu ahaa oo warbixintaas nooga diyaariyey madaxweynaha soomaaliya oo khudbad ka horjeediyey xubnaha qaramada midoobay shir ay kaga qeyb galeen magaalada new york oo soomaaliya ay hogaaminaysay dhinacyada ah oo madaxweynuhu ka hadlay waxaa sidoo kale qeyb ka ahaa dhibaatooyinka ay ku reebteen dalka daadadkii roobabkii ka da-ay ay eh, markaa dhaliyeen iyo sidoo kale fatahaadaha ka dhashay roobabkii magaalada muqdisho guud ahaan dalkaba ka da-ay kuwaasoo saameyn ku reebtay deegaanada ay roobabka ka da-een iyo webiyadu goobaha ay ku fataheen gafgaf loogu sixiyo godob godob dhashiyo talawaada guracan halkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran garyagaris waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulanti haboon ayaa haddii aynu eegnana nabad soomaaliya waxa ay maanta gacanta kusoo dhigtay rag la sheegay in ay ku eedeysan dilka laba ruux oo maalin ka hor lagu dilay deegaan lagu magacaabo ilix oo hoostaga deegaanka ceel helay gobolka galgaduud iyadoo lagu kala magacaabayay xubnaha ay dileen dictor axmed xasan cismaan iyo macalin liibaan xasan cismaan oo labaduba ah laba wiil oo wada dhashay iyadoo xubnaha markii ay dilka geysteen kadib goobta iskaga baxsadeen alaamaha ammaanka ayaana waxa ay sheegeen inay ku raad joogeen raggan ee ku eedeysanaa dilka hay-adda nabadsugidii sirdoonka qaranka ciidankeeda ayaa waxa ay ku qabteen maanta sida la sheegay degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe iyadoo afar ruux ay ahaayeen ragga ay hay-adda nabad sugidii qaranka ku sheegtay in ay ka dambeeyeen amaba ay ku eedeysan dilka labadaas wiiley lagu dilay meel u dhow degmada goricel ee gobolka galgaduud afarta xubnood muuqaal laga soo duubay ayaa waxa ay qaar kamida ay sheegayaan in ay ka dambeeyeen dilkaas iyagoo doonayeen inay magaalada muqdisho soo gaaraan ay hay-adaha ammaanku ay qabteen waxaana marka arrinkan ka dhashay sidoo kale dood ku aadan in ay ahaayeen raggan rag xiran oo garbaduub u xiran sidoo kalena aan hadalkaas la rumaysan karin maadaama maxkamad horteed aysan ka qiran waxaan wax ka weydiiyey qofka in lagu eedeeyo inuu dembiilo yahay iyadoon maxkamad aysan xakumin abukaate cali xalane oo ah abukaatayaasha dowladda sida diintu ay noo sheegtay qofku markuu qofka dilo asii uu qiran yahay shareecadu waxay noo sheegtay qofkaasu in loo qasqaaso oo wixii macnaha waxa weeye shareecadu ay sheegtay laga oofiyo qofku u dilay bini aadana oo aan waxba u dhibin oo xaqdarro ku dilay haddana wuu qirtay inuu xaqdarro ku dilay oo gacantiisa midigta uu ku arjalay qofkaas waa in sharciga muslimka la horgeeyo lagana oofiyo wixii uu galay laakiin muuqaalkaas lasoo bandhigayo sharci ahaan waa sidee iyadoo maxkamadii la ka hor qofkaas waa in macnaha waxa weeye eh, shareecada muslimka iyo maxkamada cadaaladda eh, ciidamada qaabka sida waa in la hor keeno waa in la xukumo waa in eh, dambigii ou galay iyo qofkii bini-aadanka ahayo macnaha waxa weeye isagoo eh, wax uu ka qabin aan la arag waxuu ka qabo isagoo aan la arag ou dilay waa in laga oofiyo wixii macnaha waxa weeye dembiyaada ou ka galay de eh, dalkuna waa uu ku fiyoobaha dadkuna waa ku fiyoobaha diintuna waaba qabtaaba waa garta marka sharcigu muxuu ka qabaa in qofka muuqaalo qiraal isagoo aho maxkamaddii aan ka hor qiranaynin sidaas looga soo duubo waxyaabahaasu hadda macnaha waxa weeye waa wax iska calool fiyoogiiho dee qofku markii horeba isaga qofka ka dilay dow maxkamadda ka hor qirto iyo haddii oo markii laga daba tago oo macnaha waxa weye la qabto oo baraha bulshada soo dhigo inuu qofkaas dilay dee waa wax iyaga iska maalaayacniya macnaha qofkana mar kastaba qofka asagaa haduu hadduu baraha bulshada intaus soo dhigo oo garto iyo hadduu maxkamada irideeda ka gartaba waa isla macnaa daraja waay laakiin waa lasoo dhigay oo waxaa kasoo duubay hay-adihii ammaanka ee qabtay qofkaas sow ma mudnayn in dadka ku shaqada le baarista iyo ay soo bandhigaan haddii lasoo bandhigayo xatee ciidamadu ammaanku ayagaa mar kastaba ku shaqale ciidamada macnaha waxa weeye ammaanko minster soo qabtay mar kastana ayagaa ku shaqaleh inay qofkan macnaha waxa weeye eh, qabashadiisa iyo goobistaba ayagaa ku shaqale wayna soo qabteen say usoo qabteenna way ku mahadsan yihiin marka mm. marka waxaan kuu sheegaa eh, dambi baaristana qofka markii la qabto si kastoo loo qabto qofka qofkii soo qabtay iyo macnaha waxa weye intaas joodi badan ku baxshay iyo goobayo inuu wasaayo wax macnaa waxa weeye xaqiiqo biyokamaadhi macno waayo baarista shaqo kuma lahan oo qofka in uu dembigan geysta iyo in kale in cadaaladda la waafajiyo baaristaas dad u xil saaranayaa jiro inay xogaha ay hesho oo keliya inay la wadaagtay mudneed soo maha maya dee midna waa wax dambi baarisa waxna waa wax macnaha waxa weeye sidee dhanba qof la raadaayo markii la qabto in la waraysaa wax jiro waayo soo ma mm. marka adiga dadkaas waa la wareystay eh, koleytan hadda way qirteen inay macnaha waxa wey dambigaas galeen eh, badana day ka hor cadeeyaan hadlaanba macnaa darasha waaye mar kastaba macnaha waxa wey dadka iyagaa dira wayna qirteen kiiskan soo suurtagal maaha dadkan marka qiraalka ah in cadaadis la saaray oo kale inta maxkamadda la geyn ka horba hadday qirteen may taas hadda waxaa macnaha waxa wey anaga aan aan ka jawaabi karno xog ka bixi karna maaha laakiin waxaan xog ka bixi karnaa inay macnaha waxa wey midiya soo dhigeen inayna markaas jireen oy qasteen oy afartooduba dileen oy kaadhamaayeen waxaa waxaysan ka qabin inay qasteen aan hadda macnaha waxa wey aragnaa intaasaan xog ka bixi karnaa laakiin meeshii lagu cadaadsay amaba hadda macnaha waxa wey wax lagu yeelay midna ma aanan arag taas marka shacni dhiman waayo wax hadda aan jawaab ka bixi karna ma laakin xisaabta ku dar ragga qiraalka ah ee muuqaalka laga duubay inay xiran yihiin oo meel qoraxa ay taagan yihiin gadaalna ay u xiran yihiin gacanku dhiigla isagu mar kastaba waa xiridba eh, hadii dawladu qabato iyo hadii dad kale oo islaamiga ou qabto mar kastaba eh, waayo hadda macnaha waxa weeye eh, meeshii ay wax ku jireen waxay ahayd galmudug haddeertaana waxaa laga qabtay meesha la yidhaahda cadale oo xamar duleedkiisa dee dad faka ayay ahaayeen dawladdana waa raaday qofku marka gacanku dhiglo markii og yahay markii la qabto de waaba in la xiraaba oo macnaha waxa weeye la xiraa sharciga muslimkaaba sheegaa neefdiidyaa loo sameeyey in lagu xiray leedahay hadii aysan markaas aan neefdiidkii la jooginna in lugaha iyo gacmaha intaba laga xiro waa wax macnaha waxa weeye dastuuriyahoo adduunkuu dhigan waayo waayo mawdi waaye mm. macnaha waxa weeye qof islaameedoo macalimiin dugsiyaho dakhtaraho haddana kuwa hadda la qabanayo mudiyaalka qaarkood oo soo macalinshay ayay dileenoo macalinkoodiiya marka in la xirxiro sida sharciba weeyaba maya macnaha hadda dacwad iyo maxkamad midna lama gaarin laakiin waxaan sheegaynaa oo hadda anagu aan jawaab ka bixi karnaa in dadkaas la qabtay qabashadii la qabtayna iyadoon eh, maxkamad iyo dacwo iyo macnaha waxa weeye heer maxkamadeed midna aan la gaarin inay qiraar sameeyeenoo ayagii ay hadleen ay dheheen halkaasaan kasoo fakanay intaasaan soo marnay halkaasaan nagula qabtay nimankaasna waa dilnay marka anagu aada iyo aad waxaan ugu mahad celaynaa ciidamada ammaanka oo in badan u taagnaay eh, muhdiyaashaas macalimiinta dilay oo ku soo dheelmaday iyagoo gurgoodii jooga si macnaha waxa weeye xaqdara ah inta ugu soo dheelmaday dilay wax ay ka qabaan aan la arag ciidamadu sida ay nagu istaageen kadibna ay uga daba dhaceen meeshii ay u socdeen ayna soo qabteen aada iyo aadaan uga mahad celinaa abukate qof aan maxkamadi xukumin sidee loogu tilmaamaa dambiile ayagiiyaa qiran oo macnaha waxa weeye inuuba intaas dembi la cararayay haddana ou dilay muwaadin soomaaliyeed oo macalin dugsi ah iyo bara iskuul inuu gurgiisu inta ugu soo dheelmaday ou dilay asagaa qiran inuu dambiilo yahay oo intaas ou dembigaas la cararayo fakad ahaayo ciidamadu soo qabteenna asagaa miidiyaa dhigay abukaate cali xalana ayuu haa wax ka weydiinayay waxaa sharciga uu ka qaba in qofka muuqaal laga duubo iyadoon maxkamadi xukuminna lagu tilmaamo dembiileh sidoo kalena baraha soomaalidu ay ku xiriirto lala wadaago isagoo weliba garbaduub u xiran qofkaas gulfgulf garya garis hertiyey gelingelin ka daran gole gole u duday ka tegay geed labada dhinac qofba gees harsaday ka go'ay gole gole u duday garab garab ka tegay geed labada dhinac qofba gees karsaday waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulanti caban leenahay haddii aynu eegnana magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaar gaarku ah maamulka jubbaland waxaa halkaasi ka qolqolaya wufuud kala duwan iyadoo la filaya halkaas uga furmo shir eh, dowlad goboleedyada ee galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo jubbaland madaxdooda waxaana qaar kamid ah madaxda dowlad goboleedyada ay gaareen maanta iyaga iyo wafdi ay hogaaminayeen maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in shirka halkaasi uu ga socdo waxaana looga hadli doonaa arrimo dhowr ah shirkan maamulka puntland madaxdooda qeybka ma aha waxaana sidoo kaleeto lagu soo hadal qaadi doonaa sida qorshuhu yahay hirgelinta arrimo dhowr ah oo dowladda soomaaliya ay iyo maamul goboleedyada ay hore uga wada hadleen sidoo kale waxaa qaar ka mida ah xubnaha madaxda dowlad goboleedyada ay ka gaabiyeen hore sida loo sheegaba in ay xildhibaanada deegaanadooda kasoo jeedo ay markaa ku qanciyaan in dastuurka waxkabedelkiisa ay meel mariyaan iyo arrimo badan oo dowladda federaalka iyo sidoo kale ay ka wada hadleen madaxda maamul goboleedyada maalmaha soo aadan ayaana kulankan uu ka qabsoomi doonaa magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka u ah maamulka jubbaland gabagabada barnaamijkeena ayaa isla sii gaaraynaa saaxiibayaal markaana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay al-shabaab qandhiya waa xanuun qoorta noo galaye waa duul ilaahay qarribay iyo khawaariije diintay khiyaaniyo si kale ugu qaraabtaane qarni hore rasuulkaa ka digay sida qiraalkaaye qur-aankiiyo waxay beeniyeen qowlki nebigiiye markay quwadarreeyaan ayay qaxar abuuraane ugus nolosha lagu soo qaqabay qaarna laga laaye qasaaruhu markuu gaarabay qaylo kiciyaane haddii aan shabaabkii qasayn qulubma yeereene deegaanadana qiiqkama kaceen aad u qaab darane dabka isku maqaateen dadaan qooni ka dhaxayne iyagaa isqabadsiin yaqiin qoys qoysas wadayaalle qabiilada intay isku diraan uma garqaadeen war gorgorowso horay looma dhihin qarashka moogi qoombaxshee qaylaadu waa qaareen shabaab war shabaab ayagoo awal baqalqiil ku jira ee ciidamada cunaqabataynta hubka laga qaaday qofkii maanta kadib hadalkooda qaataa so ayaa qaybka ma aha war kalamaanay neef gowr gowracankeeda kama waabtaa la yidhi shabaabna rafadkii u dambeeyey ku jiraane waxaase nasiib darra aragtidooda ee hadafkooda cid wax ku hadlay doonta war khawaariijee waydiin dhammaatee duurduubata iyo indhaha good ku xidhataaba gardaroy gardaroy godkaagii wataa lagugu soo galay warwaaqla eh. waxaad ka tagtay wax dhanbaa gumaadeen ku gabood falayseen eh. waa garsoon ilaahay waxay kaa gudaayaan eh. gashigoodii weeye hadda hadda hadda hadda gurigoodii bahay la yidhi khawaariijey geedfuushayayaa godgaasha maxaad gaasha laga guuda geedfuushayayaa godgaasha waxaad gaasha laga guuda ruuxa kaloo la yidhi argagixiso weeyoo shabaab uunku waa naxaye anshaxa ka liitoo jidkay dhab uga iisheene iyagoon akeekamin rag waa kala adkaadaaye erey erey haddaysnaan u fulin amarradaan siinno usha iyo waxaa noo dul suran ururka qaartiiye inin firirta saan uga dhignaa la arki doonaa xabad lama socotiina waxaa la yidhi gacanku dhiiglayaasha ceel dheere nimo isla dhalatee dhakhtarka iyo culummada ku dishay gacantaa lagu soo dhigay nakoob ciidamada hay-adda nabad sugidaana inay gacanta ku dhigaan ku guulaystay war doohlay gali iyoonay duurlay gadhaha dhuumadiba dila marlayla gubade war hadda ka hor baabwaanguuraa wuxuu yidhi diiwaanka ha laygu qoro dembiila mar baa la qaban war waxaa kaloo la yidhi nin wax dila haddii aan la dilina la sii daayo dilaasarana waa inuu noqdaa saa dili waa diladilaaayaashii doolyahaas ha qaadee agdafe yo dheegi jari war dilka lagu kaftamay wiilashan dulunka loo laayey sida duunyadoo kale ma nihin days qiyaamaha aaqiraa dambaysee maxaan dhigana diiwaan aryaadhaha waxaa hore loo yidhi ceesaantii masiiya good madax shabeelleefta war kalamaanay eh. ilmo aanfa wareento ummadday ka dhasheen iyo ehelkeedu dilaayoon wax isxaana lahayn eh. al-shabaabku miya anigu waaba la yaabe aho axmedow samigay cabdulaba wuxuu yidhi eh ow abeesoo geedka uu eegay dadka isugu aadiisa abeesa geedka uu eegay dadka isugu aadiisa warwar ma haystaana madaxweyne qoorqoor iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa kismaayo ka degey madaxweynaha jubbalandaana soo dhoweeyey isbahaysi miya dadkii daadkagaadi arranti oo katoladahayaana ilma adeerayaalow dakada hobyood dhismaheeda naga caawiyo miyuu dhihi rabaa war hadda beersi qumbe axmed madoobe odayga ma lagu casuumay warwejigii afaraad ee dagaalka khawaarijta ama kii shanaad bilowgiisamiyay iska kaashan rabaan warwada waalantiin waxna ladiima sheegi karee madaxda maamul goboleedyada ayaa waxaa la yidhi kismaayaa shirugo furmayaa waxayna ka arinsanayaan gurmadka fatahaadaha iyo dhammaystirka dastuurka shirkuusugu amadwiine lafta garaanka jire yamadeeyow celi guudlaawebamaha kama maqnaa doonaan u malayha wareedhaha buntland shirar badanay ka baaqatae ma dowlad madax bannaanay noqotay wardabo buntland waa hooyadii federaalka e howla doorashana waa ku mashquulsan tahe hadda naga raali ahaada war madaxweynaha s qaatuma firdhiya wuxuu yidhi puntland iyo somalilan qofkeenni xil ka qabtoo aada innaga nama matele waa qof iskii u shaqo tegey waar wellaweynay waa waalateene jaarnimada ilaaliya oo somalilan faragelinta ka daaya war kalamaanay la kala tegaa layidhi orodsa maahane haye adina hadda tahriibtay war haddee ba waxgaba cararaysaa nin war sheekeeyow ordada maratoonka miyaad soomaaliya ku mateli rabtaa war yaa orod idin sheegay waa la kala tegu idin yidhinanku intaa la aadayhe war welidiinba kalamaanay warka waala waala jirtaane soomaaliya qaramada madoobay shir guddoominaysaa hayehe antonio gotares miyaa waxbarasho soomaaliya ah qaatay warkutira isagoo aayado qur-aana arkay ilaa ninku soomaali buu ahaa war siduu carruurta falastiin xasuuqeeda uga damqadaan arkay ninkuma fogayn war kalemaanay waxba la idiinma sheegi karee eh. xasil daraana ku baadeene eh. madaxweynuhu wuxuu shirgudoominayaa eh. shirka qaramada midoobe ee amniga looga hadlaayo war qaramada midoobe horey uga qaada cunaqabataynta hubka soomaaliye hubkii qudhiisa miyay nugu caawinaysaa unbow hubkana kaalama loo bixiyaa waan wallo weynay anigu in dhibaataygu filan faraqaan ku haysa <laughs> dhawaaqlow weli faalka aanshaqu miidinku fadhixun yahaye aryadhaha war ma haysiina maanta waxaa maxkamadda ciidamada la soo rogojiyey askari dilay taliyihiisa waxaana la sheegay askarigaasu inuu diiday amarka taliyihiisa askariga dilka geestana wuxuu yidhi yaa la yidhi hallay cafiyo oo nafta hallay badbaadsho buugga naxariista fiiriyo hadda shuutaanka war sugayna war waxaa kaloo ka sii horreeyo ayagana maxkamadda la soo taagay shabakad daacishaho lagu soo qabta bumbooyin waxaana la sheegay inay masaajidkula kala wareegayeen markii la soo qabaayo labadooda mid kamidana oo jamaacada tukanaysa safka hore oga jiray warbawa daacishka bari baan ku ogeyne maxaa banaantirna keenay war ciyaal xamar baraarugay ma jiro duul ka xoog badane intii lagu hantaba goordhow bay soo xirxirayaane qof kastoo xiriir lale ayaa dan u xawaarayne xaafadugama dhuudhuuman karo xamar shabaabkiiye isxaluuladkii hore haddeer xiisad laga qaadiye kii soo xaroodaba shacbigu waa iska soo xuliye xarakada mid taageerayay soo xireen shalay xilli lagu xayaaday muqdisho ku xasilaysaae xamdi shukur ilaah baan u naqay mahad xaggiisii warkalamaanay waxaa la yidhi gaarisa iyo wajeer bannaanbax weynaa ka dhacay waxayna dalbadeen shacabku in macallimiintii la soo celiyo deegaanadan ka shaqay jirtoo ka tagtay go'aankii dawladdana waa ka hor yimaadeen aryaadhaha kale maanay war ma haysiine wasiirka maaliyadda ee dalka zimbabwe waxaa loo aqoonsaday wasiir maaliyadeedka afrika ugu fiican laakiin shacabka zimbabwe markay warkaas maqleen waa la yaabeen waxayna yidhi barham waa kaftanka ugu weynay ee caalamka ka dhaca <laughs> gagaadashikoogayna war kalmaanay afrikaad ku mashquusheenaan caalamka idinkaga warame bariga dhexe dadkay baaba'shaan binu israa'iil bambay kaga digsiiyaan ciyaal baahanoo qaday boqoradii carabtuna yuhuud waa ka baqayaan bahalkii gaboobana shartaa waa u bogayaaye bartanka hauga rido ee bahay belalkii naareede boqolaal wejoog kala xun buu baydhan leeyahay war adduunyada qalalaasa dagaalbaa loo qiildayayaa qiimihii nolosha la khasaarinayaa qalad baa qalad lagu saxayaa fariimahaasi iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeena xog barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah siciid cali farsamada sheekeeya iyo ka qaabeynaya caawa intaan barnaamijka mid lacayna ku kulmi doonna saaxiibayaal nabadgelyo waa dhulkaan fahamnay gatis aaminaa noo qonays ku uursan baa noo qonays ku aabba'aa noo qonays soocan baan ahay eebow allahayo adiguna na abaartii eh? hadhooreynay eh? durba aynigen raxnay asaageen barbaan dhaafnay soocan baan ahay eebbow